بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله waa istiiryaha islaamiga ah ee sharma arke oo ku yaala magaalada boosaaso gaar ahaanna soonaha masjidka alrawda oo idiin soo gudbinaya muxaadaro cinwaankeedu yahay afii quluubihim marad ma quluubtooda ayaa jiran waxaana soo jeedinayaa fadiilatu shaykh cabdulqaadir mu'min yuusuf ilaahay ha ka abaalmariyo sheekha muxaadarada qiimaha iyo qaayaha badan ee uu inoo soo jeediyey innagana allah subxaanahu wa tacaala waxaan ka rajaynaynaa inuu inaga yeelo kuwa hadalka dhegaysta kiisa wanaagsanna qaata haddaba habaynta diyaarinta iyo duubista cajladahan waxaa iska leh istiiryaha islaamiga ah ee sharmaarke ama tasjiilaad sharmaarka alislaamiya oo ku yaala magaalada boosaaso gaar ahaana soonaha masjidka calrawda ama waxaad kala soo xidhiidhi kartaa teleefoonnada kale ah siddeetan iyo labo toddobaatan iyo kow eber saddex oo laga horraysiinayo furaha oo ah eber eber laba shan laba shan ama mobile nambarka toddobaatan iyo labo sagaashan iyo kow lixdan iyo shan ama toddobaatan iyo labo labiyo toban lixdan iyo siddeed oo furahoodu yahay eber eber labo shan labo sagaal eber